alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi وعلى aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala المصنف raximah الله tacaala fiihi masaa'il الأولى masalada koobaad ana caطfa adducaa ducada cadafka lagu cadfee lagu daba xidhay cala alistigaatha waa min cadfi alcaam waa kii caamka ahaa ee ballaadhnaa oo lagu daba xidhay cala alkhaasi kii khaaska ahaa ee afraaddiisa ka mid ahaa waayo ducadu waxay caam ku tahay saynu soo aragnay fii طalabi nafcin wa dafci durin wa rafcihi haddii nafci ilaahay la weydiisto waa duco haddii dhibaato inuu kaa difaaco la weydiistana waa duco mid kugu dhacday inuu kaa dulqaado haddii laga baryana waa duco istigaahaduna waa khaasat biducaaءi اlmakruub waxay ku gaar tahay qofka dhiban ducadiisa iyo dalabka uu dalbayo dhibaatada in laga dulqaado fahuwa ducaaء maksuus waa duco gaara weey waxay ku kulmaan baynu nihi yجtamicaani fi macna طalb labadoodaba طalb baa ku jira watanfarid الاstigaaثaة bأna طalba fi xaali shida istigaatha waxay la gaar tahay dalabkaas inuu dhacay xaalad adag wاducaaء acamu min الاstigaaثa lannu yakun min almakrubi wagayrihi ducadu qof kurbaysanaya mid kaleba way ka dhacdaa fakulu istigaaثaةi ducaaء walaysa kulu ducaaءi istigaaثa istigaaثo kastaa waa duco laakiin duco kastaa istigaaثo maaha waxaynu sheegnay xikmadda markaa ku jirta min caطfi الducaaء alxikma min caطfi الducaaء calى الاstigaaثa maca maa beynahuma min alcumuumi wاlkhusuuص waxaa lagu kaaftoomi karaya adducaa oo istiqaaaduna afraaddeeda ay ka mid tahay maxaa istiqaao loo sheegay kadibna loogu cadfay ducada oo ka caamsan yaa ka jawaabi kara aye fadal لبيان أن الدعاء laa يصرف لغyr الlah lا fi xaali الرقاء وalا fi xaali الشhidة si loo caddeeyo inaan ilaahay cid aan ahayn la baryi karin duعاء cibaada haddii lagu jiro xaalad adag iyo haddii lagu jiro xaalad ladnaansho iyo barwaaqo athaaniyatu waa tafsiru qowlihi tacala ilah uhi walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka maa laa yanfacuka walaa yaduruka macnaheedu waa maxay haye laa yanfacuka in cabadtahu walaa yaduruka in tarakta cibaadatahu ayib adducaa fi hadihi اlaaya walaa tadcu hal huwa ducaaء masألة am huwa ducaaء cibaadة haye musanifka iyo shuraaxu kitaab iyo mufasiriintii hore qaar ka mida waxay ku fasireen ducaaءu masألة inay tahay sidaasaanu baabka ugu daliishaday lakiin in badan oo ahlu tafsir kamida sida ibnu jariir iyo qurطubi aynu kasoo naqilay waxay leyiin waa ducaaء cibaadة marka haddii la hahdo waa ducaaءu cibaada daliil uma noqonayso baabkan aayaddu baabku ducada uu ka hadlaya maha ducaaءu cibaade waa ducaaء اlmasأala ayib walaa tadcu min duni اllahi ma laa yanfacuka walaa yaduruk ma laa yanfacuka walaa yaduruk waxay daliil u tahay أنه laa yastaxiq الcibaadaةa ilا man biyadihi الnafcu والdur inaanu cibaado xaq u lahayn mid awooda waxtar iyo waxyeelo mooyaane labadaa kaan midna baan haynin laa yastaxiq الcibaada in badan baana qur-aan kusoo noqotay ثalaaثaة الusuulkana masalada waynu ku sharaxnay walaa ymliku الnafca والdura ilا الlah ilahay mooyaane cid kaloo waxtar iyo waxyeelo haysaa ma jirto wbinaءa calى hada laa yastaxiqu اlcibaadaةa ila اllah taa marka waxaa lagu dhisana ilahi un baa subxana wa tacaala cibaadada xaq u leh cid kale xaq uma laha aلثaaliثaةu ana hada arinkani huwa isagu ashirk اlakbar wey yani ducaaءu gayr اllahi ducaaءa cibaada baryada la baryo ilahay cid aan ahayn ismu ishaaraha kaas ayuu ku ishaaraya hada waa ducaaءu gayr اllahi ducaaءa cibaada baryada la baryo ilahay cid aan ahayn baryo cibaado ah huwa shirk اakbar maxaa u daliila aye fadl fain facalta fainaka ida min الظaalimiin e almushrikiin الraabicaةu ana aslaxa الnaas dadka kii u salaax iyo wanaag badnaa low yafcaluhu hadduu arrinkaa samayn lahaa arrinkaa baryada ilaahay cid aan in la baryo irdaaan raaligelin awgeed uu u samayn laha ligayri cid kale uu raaligelinayo u mujaamaleynayo saara wuxuu ahaan la min الظaalimiin ay min almushrikiin waxaa u daliila qowluhu fain facalta khitaabka nebigaa lagu wajahay nebiguna waa aslaxu الnaas haddaad arrinkaa samayso ducaaa gayr اllahi ducaaa masala ducaaa cibaada ah fainaka ida min الظaalimiin ay in dacawta axada min duni اllah fainaka ida min الظaalimiin ay min almushrikiin walihada sicdi wuxuu yihi faida kana khayr الkhalqi low dacaa maca allahi gayrahu lakana min الظaalimiin lakana ida lakana min الظaalimiin almushrikiin fakayfa bgayrih khalqiga kuu khayr badnaa hadduu baryi lahaa cid aan ilaahay ahayn hadduu mushrikiinta ka mid noqon lahaa day taasi dhici lahayd cid kale maxaad u malaynaysa alkhaamisatu tafsiiru laaya aayaddii fasiristeeda allatii aayaddaasoo bacdaha aayaddan ka dambeysa aayadda aayaddan ka dambeysa waa tee ya wain yamsaska allahu biduri falaa kaashifa lahu ilaa hu hadduu ilaahay dhibaato kuu qadaro ilahay maan cid kaloo kaa dulqaadi kartaa ma jirto ey laa yastaiicu axadu kashfa duri ila اllah ilahay isagun baa rabbiya wahada min khasaais الrab walihaada axad aan awoodin dhibaatada ku haysa inuu kaa dulqaado xaq uma lahaa in la caabudo oo laga baryo inuu dhibaatada kaa dulqaado cidda kaa dulqaadaysa ayuu ayuu keensanaya caqligu inaad ka barida inuu kaa dulqaado asaadisatu kownu daalika arrinka ahaanshaha uu yahay arrinkaasi daalika oo ah ducaau gayr illah baryada ilahay cid aan hayn la baryo ducaaa cibaada laa yanfacu yahay mid aan anfac ahayn faacilkiisa fi dunyaa adduunyada intuu joogo maca kownihii iyadoo lala qabo ahaanshaha uu yahay kufra marka wax adduunyadana qofkaan waxba u tarahayn gaalnimo aakhiro dhibaysana ah dalika ismu ishaaruhu wuxuu noqonayaa ducaau gayr ilah marka ducaau gayr laa yanfacu fi dunya wa huwa maca hada kufrun waxaana u daliilo an yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu haddaad barido ila ilaahay baa arrintaa la gaara dhibaatada kaama dulqaadi karo marka laa yantaficu saaxibuhu biducaa'ihi gayr allah marka addunyada mid khasaare buu noqonaya aakhiro mid khasaare buu noqonayaa haddaanu toobad keenin kufriga gaalnibuu la tegay se ilah uhi waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbi inahu laa yuflixu lkaafiruun asaabica tafsiru laaya athaalitha aayadda saddexaad tafsiirkeeda waa qowluhu tacaala fabtaguu cinda allahi risqa alrisqa wacbuduuh aayaddanna waxaa ku jirta qasru طalb الrisqi min allahi faqط in ilaahay oo qura risqiga laga doono xasri baa ku jira iyo in lagu xukumay cidda ilaahay cid aan hayn risqiga ka doonta shirki ka waxay tusinaysaa risqiga ilahay mooyaane cid kale inaan la weydiisan karin risqigana arrintaa maxaa kala mida baynu nihi kulu maa laa yaqdiru calayhi ila اllah ayaa risqiga kala mida oo sidaa loo yihi ilaahay uu risqiga weydiistoo cid kale ha weydiisanina ayaa wax kastoo ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodinna loo odhanaya ilaahan weydiista oo cid kale ha weydiisanin haddaad weydiistaanna waxay noqonaysaa inaad shirki ku dhacdeen athaaminatu anna alaba risq risqiga raadintiisu laa yenbagii ma banaano ilaa min allah ilahay in laga doono mooyaane kamaa ana aljanata sidaa jannadaba laa tuطlab aan looga doonin ilaa minhu ilaahay mooyaane si aan janno ilahay mooyaane cid kale aan loo weydiisan karin ayaan risqina ilahay mo cid kale loo weydiisan karin maxay wadaagaan alrisqu waاljanna iyo dukhuul اljanna waxay wadaagaan labadooduba inay yihiin mima laa yaqdiru calayhi ila اllah taasay wadaagaan waxaana laga qaadanayaa taqdiimu اlmacmuul oo macmuulkii oo ah waxa weeyaan yufiid ااkhtiصاaص macnuu uطlubuuhu min cindi الlah la min cindi غayrihi ilaah un ka dalbo cid kalaa ka dalbina waxaa la socota wacbuduuh washkuruu lahu ilayhi turjacuun ataasicu tafsiru laayati araabica aayadda afraad fasirideeda ay qowluhu tacaala waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama macnaheedana waynu soo aragnay macnaheedu muxuu ahaa mantaasi waa ah maxay istifhaam nooc maa inkaariya istifhaamta inkaarigi maxay faa'ideysaa nafyi iyo taxaddi ayuma ablغ alistifhaam اlinkaari wالnafy اlmujarad alistifhaam اlinkaari oo waxay koobsanaysaa ui nafyi iyo taxaddi oo carina cid ka baadiyeysani ma jirto ka ilaahay cid aan ahayn baryaya bal haddaad adigu meel ku og tahay sheeg saasay ka dhiganta marka laa axada adala miman yadcuu asnaama aw amwaata min duuni illah wayطlbu minha ma laa tastaiichu wahiya lan tastajiiba lahu abada alcaashiraةu anahu laa adala cid ka baadiyeysani ma jirto miman dacaa ka baryay gayr اllah aayaddaa u daliila wman adl miman yadcuu min duni اllah alxaadiyata cashara anahu almadcuu ka la baryaya anahu arinku wuxuu yahay aafilun ee almadcuu kala baryaya aafilun ama anahu kala baryayo madcuuigaahay aafilun waa mid moogan oo war aanu hayn min ducaai daaci ka baryaya baryadiisa laa yadri canhu waxba kama oga maxaa u daliila whm can ducaaihim aafiluun sababtuna waa maxay lanno ima jamaadaat aw amwaat aw ghaa'ibuun waa wax jamaada sida geed iyo dhagax ama waa meyit ama waa qof ka maqan sababtaas ayaan u ogeyn baryada ciddan waxa weeyaan baryeysa sida sheekh bin cuthaymiin raxima allahu tacaala uu sheegay in badanna dhacda oo ah shubho ay tamasukaan oo ay ku dhegaan kuwa barya amwaadda iyo dadka dhintay waxaa dhici karta inay iswaafaqaan wixii uu doonayey inuu ilaahay qadarkiisa ku helo iyo baryadaa uu baryay dadka amwaadda ah waxaa dhici karta inuu yihi madad yaa jeylaani ama kithni yaa dusuuqi ama yabna carabi oo dabeetana la imtixaamo ilaahay uu siiyo wixii uu makhluuqaa weydiistay ilaahay inuu siiyo ibtilaaan lahu imtixaan la imtixaamayo awgeed sida dajaalba dadka loogu imtixaamay oo dajaal uu odhanaya samada roob soo daah samada ma amro amarkiisana ma qaato samadu laakiin ilaahay baa addoomahan imtixaamaya dajaal ma raacayaanoo ilaah ma u ictiqaadayaan mise iimaankooda adkaysanayaan dhulka kunuustaada soo saar markaasuu soo saaraya ma inuu dajaal awoodda noocaasiya leeyahy waa la imtixaamaya tanna waa saasoo kale wey farqi baana udhaxeeya maa yati bishay wamaa yati cinda shay in wixii uu doonayey baryadan uu bariyey qofkan meydka dhintay sababtiisa inuu ku yimaado sababteeda inuu ku yimaado macnaa in baryada uu ku helo wixii uu doonayey iyo wixii uu doonayey in baryada agteeda u xaasilo waa kala laba xusuulu ashay bishay iyo xusuulu shay cinda shay waa kala laba masalo markaa tani maaha wixii uu doonayey baryada meyidka inuu ku xaasilay laakiin cinda ducaa'ihi اlmeyit buu xaasilay yaa siiyey ilaahi subxana wa tacaala muxuu siiyey ibtilaaan lahu tusaalu keene sheekhu wuxuu uhi gabadh baa badawi waxay ka bariday inay uur qaaddo dabeetana ninkeedii bay is arkeen faxamalat uur bay yeelatay horena uur uma yeelan jirin marka maxaynu odhanaynaa ina alxamla lam yaxsul biducaaءi اlbadawi uurkani kumuu xaasilin oo laguma helin baryada la baryay albadawi ee badawi ma bixiyo ilmo waa arrin ilaahay uu la gaaryahay yahabu liman yashaau inaaan o liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukuraanan wainaaa wayajcalu man yashaau caqiima wa xasala cindahu laakiin ilaahay baa siiyey ilmahan siintaa ilaahay baa waxay dhacday cinda ducaai badawi markuu badawi uu baryey liqowlihi tacaala waxaana u daliila inaanu xamligani ku xaasilin biducaaءi اlbadawi lakin uu xaasilay cinda ducaaءi اlbadawi qowluhu tacala man laa yastajiibu lahu ilى ywm اlqiyama ilahay baabay noo sheegay aljamaadaat wاlamwaat wاlghaa'ibuun qofka ilaa ywm اlqiyama hadduu baryo inaanay ajiibahayn bu ilahi subxana wa tacala noo sheegay arrintaasina aad bay u badantay dadka juhaashiina waxay odhanayaan waxbaan uga soo joognay waa nigii sheekh hebel barinay ee wixii hallay waxaynu leenahay ma xasla lakum lam yaxsul lakum biducaaءi hada اlmeyit wainama xasla lakum cinda ducaaءi hada اlmeyit ibtilaaءa lakum aلthaaniyaةa cashra ana tilka dacwa baryadaasi ilaahay cid aan ahayn la baryay sababun sabab bay u tahay libugdi اlmadcuwi kii la baryaayey inuu naco lidaaci kii baryaayey wa cadaawatihi bay sabab u tahay colaadda kii la baryayey uu colaadiyo lahu kii baryaayey uu colaadiyo ayay sabab u noqonaysaa waxaana bugdiga iyo cadaawaddaasi ay dhacaysaa fi اlaakhira waa dhici kartaa kala baryaya hadduu yahay mid nool oo min ahli الtawxiidi wاdiinana in kaa baryaya uu ku naco baryadaa uu baryayo kuna colaadiyo waaya waxaa u daliila qowlu tacala waida xushira الnaasu kanuu lahum acdaan yowma alqiyaama kuwii la baryayey kaanuu waxay ahaanayaan madcuwiintii lahum daacintii waxay u ahaanayaan acdaan cadowbay u ahaanayaan wuxuu lamid yahay qowluhu tacala watakaduu min duuni illahi aalihata liyakunuu lahum ciza macbuudaad bay samaysteen ilaahay sokadi si ciz iyo sharaf ugu gaadhaan kala ku gaarhi maayaan bal waa ku duloobayaan cibaadata gayr illah sayakfuruuna bicibaadatihim wayakunuuna calayhim didda cibaadadoodaa way dafiri doonaan waanay ka beri noqon doonaan wayakuunuuna calayhim didda kuwa iyaga did ku ah oo kasoo horjeeda oo colaadinaya o diidan ayay ku noqon doonaan marka aayadda ilaahay markuu le idaa xushira naasu kanuu lahum acdaan yaa cadow cid kale u noqonaya ahlucilmi badani waxay yidhaahdeen damiirka kaanuu ku jiraa wuxuu u noqonayaa madcuwiinta lahumka ku jiraana wuxuu unoqonayaa daaci markaa kuwii la beryayey baa u noqonaya kuwii beryayey oo nacayana waana sida musanifku raxima tacaala uu maray tafsiirkaasina waa tafsiirka uu rajaxay ibnu jariir wakadalika ibnu kathiir alqurطubi markuu tafsiirkaa sheegay qiil buu ka dabageeyey oo wuxuu yihi raximah llahu tacaala waqiila caaduu macbuudaatihim kuwa wax colaadinaya waa kuwii ilaahay cid aan ahayn caabudayey ee cid aan ilaahayn baryayey kuway caabudayeen bay colaadinayeen oo sababtay u colaadinayeen waa maxay liannahum kaanuu sababa halaakihim iyagaa sabab halaagooda u ahaayoo caabudistay caabudeen baa halaagooda sabab u ahayd sheekh ibnu wuxuu ihi fi اqwl الmfiid kanuu lahm acdaan hal imacnى kana اlcaabiduuna lilmacbudiin acdaan macnuuma waxa weeyaan kuwii wax caabudayay baa cadow u noqonaya kuway caabudayeen aw kana اlmacbuduuna lilcaabidiin acdaan mise kuwii la caabudayay baa cadow u noqonaya kuwii caabudayay aljawaabu yashmal اlmacnayeyn mid waliba ka kale cadow buu unoqonaya wa hada min balaagaة اqur'an in lafdi qura la isticmaalay oo labadaba wada tusinaya waxyaabaha taa ayidaya waxaa kamid a aayaddan ha looga jeeda ama yaan looga jeedi lakin shaki kuma jiro in labadaa qole ee qola ay qolada kale caabuday inay qolaba qolada kale cadow u noqonayaan yowma alqiyaama waxaana u daliila qowl llahi can اlkhaliil inama اtakadtum min duni اllahi awthana mawadata baynikum fi اlxayaati اdunya uma ywma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacd maalinka qiyaamo kala beri noqonaysa mid waliba ka u danfinayo wayalcanu bacdukum bacda barhkiina barhka kale ayuu nacdalay way is nacdalayaan wamawaakum الnaaru wama lakum min naasiriin haalidata cashara masalada saddexiyo tobnaad tasmiyatu tilka dacwa magacaabista baryadaa lagu magacaabay la baryayo jamaadaadka waxyaabaa aan nooleyn iyo amwaada iyo ghaa'ibiinta cibaadatan cibaado lilmadcuwi ka la baryayo la caabuday liqowli wakanuu bicibaadatihim kafiriin fasama allahu ducaaء الطalb wاlmasأla alati dakaraha fi awali اlaaya cibaadata fi akhiri اlaaya ducadii dalabka iyo weydiinta awalka aayadda lagu sheegay waman adal miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa ywm اlqiyaama ayaa aakhiru aaya la siiyey magaca cibaado la siiyey ile cibaado kaloo ay caabudeen halkan laguma sheegin oo baryada aan ka ahayn markaa baryadii baa cibaado lagu magacaabay marka aayaddan waa min aqwى adila calى ana ducaaء اlmasأla wالطalb qad yakunu cibaada min alcibaadaat yakunu sarfuha ligayr اllahi shirka saynu sharaxba ku sheegnay الرaaبcaةa caشhرة kfr الmadcuu beri noqoshada uu ka beri noqonayo iyo diidmada uu diidayo kii la beryaayey bitilka اcibaada cibaadadaas yowma الqiyaama uu ka beri noqonaya waxaana u daliilo wakanuu bicibaadatihim kaanuu waxay ahaanayaan kuwii la caabudayey bicibaadatihim cibaadadii ay caabudayeen daaciinta iyo caabidiintu kaafiriina ay mutabari'iina jaaxidiin kuwa ka beri noqda oo diida ayay noqonayaan waxa odhan annaga namidaan caabudi jirin xataa adduunyada markay joogeen hadday ogolaayeen in la caabudo marka ilahi subxana watacala makanakum antum shurakaaukum fazayalna baynahum waqaala shurakaauhum maa kuntum iyaana tacbuduun kuwa ay ilahay u shariik yeeli jireen baa odhanaya annaga namaydaan caabudi jirin bay odhanaya marka ankaruu cibaadatahu watabarauu minhu kalaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakunuuna calayhim didda wakadalika id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina اtabacuu kuwii la raacay ee baadilka lagu raacay kuwii baadila ku raacay way ka beri noqdeen saasuu ilahi subxana wa tacaala aada baanay taasi qur-aanka ugu badan tahay alkhamisata cashara hiya baryadaasi waa sababu kownihi waa qofka baryadaas sameeye daaciga ah inuu ahaado waxaa sabab u ah adala naas inuu ahaado dadka ka u lunsan inuu ahaado waxaa sabab u ahi waa baryadaas waa ducaau gayr illahi daas ducaa cibaada ay ducaau gayr illaahi sababu kownihi adala الnaas ilahay wuxuu ku xukumay inuu adala الnaas yahay waman adalu bu hi ilahi subxana wa tacala ay laa axada adala waxaana wasfiga loo sheegay ee lagu xidhay xukumkaas ee manaadkiisa iyo ciladiisa laga dhigay waa ducaahu gayr allah miman yadcuu min duni اllahi man laa yastajiibu lahu ilى ywm اlqiyama fajacala اllahu manaata kwnihi adala الnaas ducaahu gayr allah ducaa cibaadati asaadisata cashara tafsir اlaayat اlkhamisa aayadda shanaad fasirideeda wa qowluhu tacaalى aman yujiibu اlmudara ida dacaahu yakshifu الsu wayajcalukum khulafaaء اlard a ilahu maca allah ayaddana macnaheed waa maxay ma jiro ilaah aan allah xaqa ahayn wayastajiibu ducaaa almakruubiin kuwa dhiban ducadooda ajiiba wayarfacu dura canhu dhibaatada ka dulqaado arrintaasi waa min khasaa'is illaah marka kashfu alkurab waa min khasaa'is illah walihaada ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn lagama dalbi karo lama weydiisan karo asaabicata cashra waa alamru lcajiib waa arinka la yaab kale wahuwa arinkaa la yaabka lahi waa iqraaru cabadati lawthaan waa qirista ay qirsanaayeen kuwii asnaamta caabudayay annahu laa yujiibu inaanu ajiibin almudara ka dhiban ila allahu ilaahay mooyaane arrintaa way qirsanaayeen annahu laa yujiibu almudara ila allah taa way qirsanaayeen walihaada baa ilaahay subxaana watacaala tii ay qirsanaayeen buu sheegay isagoo ku ilzaaminaya tii ay diidanaayeen taa ay qirsanaayeen waxa weeye dhibka ilaahay mooyaane cid kale inaanay faydin way qirsanaayeen taas walihaadaaba markay xaaladdu ku adkaato sida musanifkuba sheegi doono ilahay mooyaane cid kale aanay beri jirin qofkana ictiqaadkiisa iyo yaqiintiisu waxay muuqataa cinda shadaa'id marka ay dhibaatooyinku ay ku habsadaan tay diidanaayeenna waa in ilaahay qura la caabudo min gayri wasaaid iyadoo cid ilaahay cibaadada loo sii marsiinaya aanay jirin marka taa ay qirsanaayeen buu ilaahay subxana watacaala ayuu xusuusinayay isagoo ku ilzaaminaya ta ay diidan yihiin mar haddii ilaahay mooyaane cid kale aanay dhibka idinka dulqaadi karin dee ciddaa dhibka idinka dulqaadi karta ayuunbaa nafciga duriga haysa cibaadana waxaa lagu mutaystaa bimilki nafci wadur in macbuudku uu yahay mid wax kuu tari kara waxyeelo kuu geysan kara haddaad cibaadadiisa joojiso dhibaatada kaa dulqaadi kara taana ilahay baa la gaaray marka ilahay qura caabuda marka wuxu uhi alamru lcajiib wa iqraaru cabaadati lawthan qirsanaanta qirsanaayeen kuwii asnaamta caabudayay annahu laa yujiibu inaanu ajiibi karin almudara ka dhiban ila اllah ilahay mooyaane waliajli hada qirsanaantaa awgeed ayaa yadcuunahu ay ilaahay un baryayeen fi shadaa'idi xaaladaha adag mukhlisiina xaalo ay yihiin kuwa u gaar yeelaya lahu ilaahay addiina cibaadada marka haddii la weydiiyo kuwan macna hadalka shekh waa hadii la weydiiyo man yakshifu الdur man biyadihi الnafcu wالdur waxay qiri anahu laa yaqdiru calى dalika ilا اllah ilaahay mooyaane cid kale arrinkaa inaanay qaban karin amaa inay cinda shadaa'id ilaahay un baryeeno cid kaloo kastoo kaleba ay ilaabayeen waxaa u daliila qowluhu tacala faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin marka ilahay wuxuu ku ilzaamiyey war mar haddaad qirsan tihiin ilaahay mooyaane cid kale inaanay awooddaa dhammayska tiro lahayn oo dhibna aanay idinka dulqaadi karin nafciyo durin aanay idiin hayn dee allahaasoo qura caabuda waxaan kaloo caabudaysaan iska daaya macnu waa sidaas weeye athaaminata cashara mas'alada sideed iyo tobnaad waa ximaayat lmustafaa waa ilaalinta uu ilaalinaya nebigii ilaahay uu doortay salى اllahu alيه wasalam xima tawxiid seeraha tawxiidka wa ata'adubu maca allah iyo ilaahay subxaana wa tacaala siduu in laga edebsado dadka ugu sheegayey macnaa wax banaan hadal banaan ayuu rasuulku diidayey waxaana u diidayay min baabi sadi daraa'ic isagoo diidaya arrintaasi inay waddo shirki dadka ay ku noqoto ay ugu noqoto inay huluwi sameeyaan dabeetana shirki ay ku dhacaan iyo isaga oo alfaadda markaa aladabu maca allaahi uu ku jiro dooranaya markaa rasuulku alayh salaatu wasalaam towxiidka un ma ilaalina xima towxiid buu ilaaliyey xima shayna waa maa yaqrubu minhu waa meelaha u dhow weeye marka in towxiidka loo dhowaado oo wax nuqsaaminaya ama suulinaya loola dhowaado ayuu rasuulku calayh isalaatu wasalaam dadka uu ka reebayay masaladan wuxuu ka qaatay xadiidka inahu laa yustagaau bi wa inama yustagaau billah nafyu listigaaa fi hada tafadal laba qowl bay ku leeyihin culamaau ahli الtawxiidi waالsuna qowlka koobaad in istigaahada looga jeedo alistigaatha <clears throat> alkhaasa biاllah inahu laa yustagaaثu bi wainama yustagaaثu bilah marka istigaahada nebigu waa anfinaya ay tahay istigaahadii shirkiga ahayd soo ma waay halkaas su-aal kala ka soo baxaysa markaa saxaabaduma waxay ku dhaceen istigaatha shirkiya oo nebiga waxay weydiisteen maa laa yaqdiru calayh waxaanu awoodin haye ma waxaanu awoodin bay weydiisteen mise wuxuu awoodaabay weydiisteen horta waa qowlkaynu marayna imika ma waxaanu awoodin bay weydiisteen mise wuxuu awoodo ya ha maalaynta maynaan gaadhin wey waxay nebiga weydiisteen ma wuxuu awoodayeyba calaa hada alqowl mise waxaanu awoodeyn <clears throat> waxaanu awoodeyn markaas inxiraaf caqadii bay ku dhaceen miya e ah, sax dani khaaطia un bay ku dhaceen taqdiir khaaطia waayo asal ahaan dee bani aadamku wuu awoodaa qofku dhibaya inuu kaa celiyo soo ma kura waar dhibka ka da oo qof awoodada waa la heli karaa mid aan awoodinna waa la heli karaa ka iyagu maxay u malaynayeen ana nabiy alayh الsalaatu wasalaam yaqdir calى manci hada اlmunaafiq min iidaaءi اlmuminiin nebigu inuu awood u leeyahay munaafiqa inuu ka celiyo rasuulkuna muxuu sheegay anhu laa qudrata lahu calى dalik o laa yustagaaثu bi lani laa aqdir calى dalik ma awoodo macnuhu saasuu noqonaya laba masalo farqi baa udhexeeya baynu nihi maxaa labadaa masalo haye fadl adiga de a sida la haween ya rijaal xadiiska dacfigiisa xadiis maynu ka hadlayna imika masaladii saxaabadaynu ka hadlayna iyo istikaahatahum binabiy alayh isalatu wasalaam haye iyo inxiraafka caqadiga saxiix inxiraafka caqadigaahi waa inay caqiide ku tahay in makhluuq waxaanu awoodin la weydiisan karo sidaa aaminsanta taasi waa inxiraaf caqadi masalada labaadna waa taqdiirka khaaiga ah adoon taa aaminsanayn oo caqiidadaadu ay tahay makhluuqa in la weydiisan karo un wuxuu awoodo makhluuqan xayiga xaadirka ah inaad u malayso inuu awoodo xaqiiqatan isagoon awoodin markaa ta hore dee waa dembi bal eh, dee kufri bay noqonaysaa inxiraafka caqadiga noocaas tan dambana waa taqdiir iyo dani malayn khaldan qofku ku dambaabi maaya amilaya tusaalayaal kala waynu sheegnay waxyaaba saxaabadu ay u maleynayeen rasuulku inuu awoodo oo ay weydiisteen oo rasuulku u sheegay inaanu awoodin marka mas'alada ku saabsan maa yaqdiru calayhi اlmakhluuq waa laba maa laa yaqdiru calayhi makhluuq waxaanu makhluuqa awoodin waa laba maa laa yaqdiru calayhi makhluuqun waxaanu makhluuqba awoodin taa in makhluuq la weydiistaa waxay ka dhalanaysaa inxiraaf xaqadiya ah se inaad makhluuq weydiisato caruur makhluuq awooda baa jira in caruur ku siiyo ama caafimaad aada weydiisato ama cuud iyo arsaaq aad weydiisato nooca labaadee mima laa yaqdiru calayhi اlmakhluuq waa maxay maa yaqdiru calayhi bacdu اlmakhluuqaat walaa yaqdiru calayhi bacduh wax makhluuqaadka qaarkood ay awoodaan sida qofku dhibaya in lagaa celiyo makhluuqaadka qaar qaarkoodna aanay awoodin taqdiirka khaaiga ah labadaa teebuu gala haddaba ta dambuu gelaya ta hore ma gelayo maa laa yaqdiru calayhi makhluuqun aslan waxa makhluuq weydiista un qof inxiraaf caqadi uu ku jiro laakiin ta taqdiirka iyo daniga khaai uu galo iyadoo inxiraaf caqadi aanu jirin waa talabaad labaad waxa makhluuqaadka qaarkood ay awoodaan qaarkoodna aanay awoodin nacam <clears throat> qowlka labaad muxuu ahaa fi tafsir اstigaaa fi nafyi ااstigaatha laga yihi aye fadl halkanaad fadhiisan jirta halkaa maxaa ku geeyey ya halkaagaad kusoo noqonaysa aye min baab taadub maca allah waana ta musanifku raxima الlahu taعaalى iyo in badanoo shuraaxda kamidisa sheekh sulayman bn cabd llahi ay mareen qolooyinka khuraafiyiinta ee qubuuriyiinta almujiizuuna lilistigaahati bigayr اllah xadiidkan maxay kaga jawaabeen inahu laa yustagaaثu bi wainama yustagaaثu biاllah aye fadl qaarkood waxay dha wa daciif marka arrintaas miya wax la yaaba leeda baynu ihi waxba la yaab ma leh haye ma la yaab bay leedahay maxay la yaab ku leedahay hariya habeen waxay deliishadaa weliba masaa'il ictiqaad axaadiid mawduuca iyo daciifa dacfan shadiida iyo israa'iiliyaat iyo qisas markaasaa xadiid dacfigii su-aalu shadiid ba ahayd ayaa qunyar maxay kaga jawaabayaan waa daciif oo boqolaalkiinina aada wadateen aada deliishanayseen haye jawaab kalea jirta xagga macno ahaan ay xadiidka kaga jawaabeen haye laa yustagaaثu bi maca اctiqaadi الrububiyati fiiha o dee istigaahadu bilmakhluuqi waxay xaaraan tahay un bay leeyihin haddii ictiqaad rububiyati fiihi uu la socdo sooma marka taasaa looga jeedaa bay dhahen ma sax baa taawiilka noocaas waayo maxaanu saxu ahayn ya aye looma baahno taqdiir sax wax kale aye fadl yani tafsiirka macnihiisu wuxuu noqonayaa saxaabadu waxay nebiga istiqaatho weydiiste ikaaho weydiisteen iyagoo ictiqaadsan inuu rabbi yahay ama sifaatu rabbi inuu leeyahay saxaabadana waxaa ka mid ah sa riwaayadka qaarkood ku yimi abu whada mustaxiil muxaal in la idhaho abubakr baa ictiqaadsanaa inuu nebigu rabbiya ama sifaat rububiya leeyihi nebiguna taasunbuu u diiday istiqaafada asalkeeda uma diidahayn wuxuu u diiday uun inuu rabbinimo ka ictiqaado ama sifaatu rabbi inuu le inuu ka ictiqaado bail sida shekh islam ibnu taymiya ku sheegay kitaabkiisa alistiqaaha fi raddi calى lbakri ayib qaarna maxay yidhaahdeen laa ystaغaaثu bi waa inuu ystaغaaثu bilaahye yanaa haddii aniga istiqaaثo lay weydiisto fi اlxaqiiqa ilahay baa la weydiistay oo markaa nafyiba ka dhigi maayana ihbaat bay ka dhigayaanba inuu nebigu istiqaaثada sugayey ou lahaa aniga ibarya waayo haddaad aniga baridaan fi اlxaqiiqa ilahay baad baryeysaan wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama waa saas oo kale aduu maa tuurine ilahay baa tuuray marka aniga imaydaan baryine ilahay baad barideen macnu waa saas wa hada gayru صaxiix hadduu macnuu saa yahay nebigu alayه الsalaatu wasalaam wuxuu odhan lahaa istagiiثuu bi mu muu yidhaahdeen laa yustagaaثu bi aniga gurmadi weydiista aniga i barya saasuu odhan lahaa iyo ereyada la midka ah nafyu listigaatha markaa rasuulku alayh isalatu salaam kuma gaabsadeen qaala musanif raximah llah baabu qowli illaahi tacaala wuxuu u baabiyey qowlka ilaahay uhi ayushrikuuna ma waxay ilaahay shuraaka uga dhigayaan maa shay laa yakhluqu aan abuureyn shay-an shaynaba oo shayna aan jirsiinahayn oo wahum iyagu yukhlaquuna kuwa la abuuray ah walaa yastatiicuuna aan u awoodin lahum iyaga nasra gargaar walaa anfusahum yansuruun nafahoodana aan u nusraynahayn alaaya aayadda ayuu tarjamadiiyo baabkii ka dhigay musanifku raxima llahu tacaala maqsuudka baabkani waxa weeye bayaanu ana min dalaa'il towxiid illah wa buطlaani الshirki qudraة اlkhaaliqi wa kamaaluhu wa cajzu اlmakhluuqi wa naqsu baabkan iyo dhowr baab oo ka dambeeya mowduuca ay ka hadlayaan waa baraahiin الtowxiid waxyaabaha daliilka u ah xaqnimada towxiidka iyo waajibnimadiisa iyo baadilnimada shirkiga waxyaabahaasina waxaa kulminaya hal daabit ama hal qaacido ayay isugu imanayaan waxyaabaha dalaa-il wa baraahin الtowxiid qaacidadaas oo ah qudraة اlkhaaliq allah khaaliqa qudradiisa muطlaqee sii daysana wax walba u awoodo wa kamaaluhu iyo kamaalkiisa uu ku sifaysan yahay sifaat اlkamaal oo dhan wa cajzu اlmakhluuq iyo awood darada makhluuqa iyo wa naqsu iyo nuqsaanta ku sugan xagga sifaatka waa daliilu calى الtowxiidi wa buطlaan الshirk arrintaasi maxay daliil u tahay towxiidka xaqnimadiisa iyo baadilnimada shirkiga yacnaa kamaalu اkhaaliq iyo nuqsaan اlmakhluuq labadaasi waxay daliil u yihiin towxiidka xaqnimadiisa oo kamaalu khaaliq wuxuu keensanaya inuu kelidii cibaado xaq u yeesho oo kelidii la baryo nuqsaanu اlmakhluuqna maxay keensanaysaa inaanu cibaado xaq u lahayn waayo mid naaqisa wax walba aan awoodin oo caajiza oo aan naftiisa waxba u tari karin cid kale inuu wuxu taraa oo ay cid kale baridaa sax noqon mayso marka khaaliqu waa kaamilu lihada yastaxiq alcibaada makhluuquna waa naaqis walihada laa yastaxiqu alcibaada cibaado xaqo male waxay shabahdaa masaladii nagu soo martay halaathatu usuul yahay warabu huwa almacbuud ee almustaxiqu lilcibaada rabbiga sifaatulkamaal kale ayaa cibaado xaqu leh wاlmarbuubu laa yastaxiqu lcibaada ka rabbi loo yahay cibaado xaq uma leh lannahu sifaadkii uu cibaadada xaq ugu yeelan lahaa oo min khalqin iijaad min cadama inuu wax jirsiiyo aan hore u jirin oo qudra mulaqa ah iyo sifaat kale ayaanu lahayn ilaahay muxuu cibaadada ku mutaystay bima staxaqa allahu alcibaada bikownihi rabban kowni mutasifan bijamiici sifaati alkamaal ayuu cibaadada ku mutaystay walihaadaa baa ilaahay uu isku xidhaa rabbinimadiisa iyo macbuudnimadiisa xaq ah waqadaa rabuka anlaa tacbudu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana almuhim daabitku muxuu noqday abwaabtani waxay ka hadlayaan baynu ihi baraahiin wa dalaa'il tawxiid buطlaan shirk arrimahaana waxaa jamcinayao daabit u ah kamaal اkhaaliq iyo nuqsaanuhe almakhluuq munaasabadda baabkani uu la leeyahay kitaabka waxa weeye musanifku abwaabtii hore wuxuu ku sheegay anwac min ashirki اakbar sida adabxu ligayr الlah annadru ligayr الlah alisticaadaةu bigayr الlah alistigaathaةu bigayr الlah ducaaءu gayr الlah intaa markuu sheegay waxaa munaasib noqotay inuu sheego aladila wاlbaraahin daliilada iyo burhaanada alati tadulu calى wujubi الtawxiid wbuطlaan الshirk taasoo tusinaysa tawxiidka waa in ilaah qura la caabudo waajibnimadiisa iyo baadilnimada shirkiga wa taruddu calى ahli اishraak isla markaana a dalaa-il lagu radiyo ahlu shirkiga oo lagu idhaahdo maxaad allaha khaaliqa ah ee kaamilka ah alqaadir calى kuli shay aada u baryi weydeen intaad baryeysaan makhluuq laa yakhluqu shaya walaa yaqdiru calى kuli shay naaqisa sifaatu naqsi ay ka buuxaan s ilahi subxana wa tacaala uu yihi alaysa allahu bikaafin cabda afar maslak ama afar dariiqo aynu sheegi doono oo qur'aanku u maray fi taأsiisi الtawxiid wa ibطaal shirki towxiidka dhidib u aasidiisa iyo burinta shirkiga mid kamida weeyaan kani xaqiiqada daliilkana waxa weeyaan mar kaleynu kusoo celinaynaye ana araba alkhaaliqa alqaadir almudabir huwa almustaxiqu lilcibaada rabbiga khaaliqa ah ee wax walba awooda ee almudabir lilkhalq khalqigii arrimahooda maamula ayaa cibaado xaq u leh duuna man siwaahu cid aan isaga ahayn cibaado xaquma laha oo ah miman laa yakhluq mid aan waxba abuuri karin walaa yaqdiru calى kuli shay wax walbana aan aboodi awoodin walaa yamlik marka daliilkan dhinac kale haddii laga eego waa min baabi اlاstidlaali bitowxiid الrububiyati calى towxiid اluluhiya oo ilaahay rabbinimadiisa loo daliishanayaa inuu kelidii yahay macbuudka xaqa ah makhluuqu inaanu rabbi ahaynna waxaa loo daliishanayaa inaanu cibaado xaqu lahayn qur-aankana aada bay maslaga noocaasi uu ugu badan yihi alistidlaalu biwaxdaaniyati اllahi fi rububiyatihi calى waxdaaniyatihi fi اlcibaada in ilaahay inuu rabbinimo la gaar yahay loo daliishado inuu macbuudnimona uu la gaar yahay walihada buri ibn اlqayim raximah اllah fatowxiid الrububiyati acdamu daliil calى towxiid اlilaahiya ilaahay inuu rabbinimo la gaar yahay waa daliilka u weyne daliilo ah inuu ilaahnimo iyo macbuudnimona la gaaryahy walidalika waqaca الاxtijaaju bihi fi اlqur'an akar mima waqaca bigayrih daliilka u badan ilaahay subxaana watacaala inuu cibaado la gaar yahay uu u daliishaday fi lqur'aani اlkariim waa inuu rabbinimo la gaar yahay oo daliilka u badan daliilo kale waa jiraan lisixati dilaalatihi wa uhuuriha lisixati dilaalatihi وظهuuriha وqabuل الcquل والفiطر laha waa dliil tusintiisu ay sax tahy ظaahirna oo cad oo caqliga iyo fiطradu labaduba ay aqbalayaan maka caalamkan abuuree jirsiiyey wax walba awooda arzaaqa ayaa xaq u leh in la caabudo mise waxaa xaq u leh kaan waxba abuurin wax walbana aan awoodin isagu baahano ah dee caqligu muxuu odhanaya keebaa cibaado xaq u alkhaaliq اlqaadir ayaa cibaado xaq u leh firada saliimkaayna sidaasoo kale ay odhanaysa waa talabaadee ahlu lardi waxay ictiraafsan yihiin guud ahaan bitowxiid rubiya inuu ilaahay rabbinimo la gaar yahay markaasaa leeyahy ilaahay haddaad rabbinimo ku gaar yeesheen macbuudnimona ku gaar yeela xataa cubaad اlasnaam baa taa qirsanaa sa in badan qur-aan kusoo noqnoqotay oo marnaba may odrhan rabbiyo badan baa jira khaaliqyo badan maalikyo badan raasiqiin badan qaadiriina calaa kuli shay fara badan ee waxay lahaayeen macbuudyo badan baa jira macbuudaadkaa laftoodana may simayeen may simeyn oo almacbuud alacdam oo ka rabbi u aaminsan yihiin ah iyo macbuudaad ka sokeeyo waasita ay ka dhigayeen maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa musanifku raxima llahu tacaala afar daliil buu baabkan ku sheegay oo daliil waliba uu tusinayo makhluuqa cajzigiisa taagdaradiisa iyo sifaatu naqsiga ku sugan ee daliil ah inaanu cibaado xaq u lahayn oo maxaynu nidhi nuqsaan اmakhluuq wa cajزuhu daliil calى cadam istixqaaqihi lilcibaada nuqsaanta xagga sifaatka ee makhluuqa ku sugan iyo awood darada ku sugan maxay daliil u tahay inaanu cibaado xaq u lahayn kamaalu lkhaaliq wa qudratuhu lmuطlaqana maxay daliil u tahay calى anahu yastaxiqu اlcibaadata waxdahu adaliil اأwl qowl اllahi tacala w ilah uhi ayushrikuun waxay ilaahay la wadaajinayaan maa laa yakhluqu midaan abuurahayn shay-an shayna waxba aan abuurayn wax yar iyo wax weyn toona wax nafli iyo wax kala toona wahum waxaalhu wahum haa wahum kuwaasoo iyagu yukhlaquuna kuwa la abuuray ah walaa yastaiicuuna kuwaasoon awoodahayn lahum iyaga nasran u awoodeen alaaya e ilaa qowlihi walaa anfusahum yansuruun naftoodana aan u nusraynahay marka istifaamtani waa litaqriici wاtawbiiki walinkaar canaan bay wadataa iyo ihaano iyo diidmo macnaha ayadduna waxa weeye siday ilaahay cibaadadiisa ugu shariik yeelayaan maa laa yaqdiruuna calaa khalqi shay min alashyaa waxaan waxba awoodin walaa yastaiicuuna nasra naftooda aan u fadla lcaabidiin kuwa caabudaya inuu hiiliyaan iska daayo oo makhluuq oo caajis oo naaqisa ah. waxay daliil u tahay taasi nuqsaanuhu wa cajzuhu wa cadamu qudrati maxay daliil u tahay annahu laa yastaxiqu اlcibaada wa anahu laa yumkin an yakuna shariika lilah inaanu cibaado xaq u lahayn ilah inaanu shariik u noqon karin macnaa waxaad caabudeysaan macbuudaad aan sifaat lkamaal lahayn fahiya laa takhluq waxaa ma abuurta walaa tarzuq walaa tastaiicuu lahum nasra walaa tansuruu nafsaha min alictidaai calayha iyado waxba iskama celin karta fakayfa tushrikuuna biha saad taa ilaahay ula wadaajinaysa inaad ugu shariik yeelaysa saasuu hi ibnu jariir raximah llahu tacaala marka yushrikuuna ay fi lcibaada ma waxay cibaadada ilaahay shariik ugala dhigayaan oy la wadaajinayaan maa laa yakhluqu shayan hum yukhlaquun walaa yastaiicuuna lahum nasra walaa anfusahum yansuruun waxaa la mida qowl lahi tacala watakaduu min duuni alihata laa yakhluquuna shaya ilaahnimadooda ilahay muxuu ku diiday kuwaas inay cibaado xaq u yeeshaan laa yakhluquuna shaya wa yukhlaquun iyo inay makhluuqaad yihiin walaa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafcan naftooda wax tar uma samayn karaan waxyeelana kama difaaci karaan walaa yamlikuuna mowta walaa xayaata walaa nushuura markaa sifaatu naqsigaa ku sugani maxay daliil u tahay inaanay cibaado xaq lahayn qul laa amliku linafsi nafca walaa dara ila ma shaء allah walow kuntu aclamu اlgeyba laاstaktartu min alkhayr wama masaniya suu in ana ila nadiiru wabashiir liqowmi yuminuun iyo adilada lamidka ah marka waa baraahiin waadixa oo tusinaysa towxiidka waajibnimadiisa iyo baadilnimada shirkiga wajhu dilaalat اlaaya calى maqsuud اbaab maqsuudka baabku muxuu ahaa ya bayaanu baraahin التwxiid wa dalaa-ilih oo daabitkeeduna muxuu ahaa kamaalu الkhaaliq wa naqصu almakhluuq maqsuudka waxay naga tusinaysaa ana fiiha bayaan ana cajز الmakhluuq wa cadama qudratihi calى اlkhalqi والnasr daliilu calى cadami istixqaaqihi an yucbad makhluuqu inuu caajiz yahay wax walba aanu awoodin inaanu awoodu lahayn inuu wax abuuro iyo nasri inuu bixiyaa waa daliil calaa cadam istiqaaqihi an yucbad waa daliil tusinaya inaanu xaq u lahayn in la caabudo yaa haddaba cibaado xaq u leh mafhuumka ka raaco dee cidda sifaadkaa leh o yastaxiqu lcibaadata alkhaaliqu alkaamil alqaadiru calaa kuli shay waa cibaado xaqu leh allaha khaaliqa ah lkamaal oo dhan leh wax walbana awooda marka waxaa lagu sifeeyey makhluuqaadkan caabudayaan afar sifo oo tilmaamaya inaan naqsigoodi iyo inaan cibaado xaqu lahayn ta koowaad anaha laa takhluq ta labaad anahum makhluuquuna min alcadam iyagu kuwa la abuuray inay yihiin ta saddexaad anahum laa yastaiicuuna nasra daaciin kuwan baryaya inaanay u nusrayn karin ta afraad anahum laa yastaiicuuna nasra anfusihim kulluhaana waa sifaatu naqsin ka turjumaysa cajzigooda iyo calaa cadami qudratihim daliil الثاني waa qowluhu tacala ilahay u yihi wاladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan min duunihi ilaahay sokadii ama aada baryaysaan maa ymlikuuna ma mulkiyaan min qطmiir yanaa xuub timireed xuubka lafta timirta ku dahaadhan ma mulkiyaan alaaya yatima alaaya aayadda dhamaystir weeye in tadcuuhum laa yasmacuu ducaakum adaad baridaan ducadiina aqbali ma maqlayaan walow samicuu ma stajaabu lakum hadday maqli lahaayna idinmay ajiibeen wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinka qiyaamana shirkigiina waa ka beri noqonayaan walaa yunabiuka milu khabiir yacnaa kuuma waramo allaha xogogaalka yacnaa cid lamidii siduu kuugu warramay si lamida cidi kuuguma warranto marka alaaya buu ihi musanifku ee atima alaaya aayadda dhamaystira wayaan macnaheedu alqimiir waa allufaafa alatii takunu cala anawaat waa xuubka lafta timirta ku dahaaran marka laa yimlikuuna shay-an weyaan macnuhu taasoo qura inay leeyihiin lama anfinaye waxba ma laha wey qaliila walaa kaiira mid yar iyo mid badan toona waman laa yamliku alqimiir fakayfa yamliku gayrahu shaygii u liitee u yaraa qofka hayn aan samaysan karin siduu wax kale u awoodaya ama wax kale u yeelanaya in tadcuum laa yasmacuu ducaaءakum ereygan adducaa aayadda awelkeeda lagu sheegay waladiina tadcuun halkanna lagu sheegay la in tadcuum laa yasmacuu ducaaءakum ma ducaaءu masأala mise waa ducaaءu cibaada waa muxtamil yaxtamil macna اlcibaada wayaxtamil macna الطalb wa macna الطalb waa waadix in tdcuum in taطlbuu minhum watasأaluuhum laa yasmacu ducaaءakum idinma maqlayn lannahu ima jamaadaat aw amwaat aw gaa'ibuun ducaaء اcibaadana macnu in tacbuduuhum haddaad caabudaan laa yudrikuuna cibaadatakum laa yasmacuu ducaaءakum ay laa yudrikuu cibaadatakum cibaadadiina kuwa og maaha oo u warhaya akar mufasiriinna ducada aayadda lagu sheega waxay ku fasireen ducaaء اlmasأala wالطalb waana ikhtiyaarka ibnu jariir aلطabri oo wuxuu yihi yaqulu tacaalى dikruhu in tadcuu ayuha الnaas haؤulaaءi اlآliهة alati tacbuduunaha min duni الlah laa yasmacuu ducaaءakum idinma maqlayaan لأnnaha jamaad laa tafhamu cankum ma taquuluun marka ma taquuluun yani waa ducaaءu masألة wlow samicuu ma اstajaabuu lakum yaqulu walow samicuu ducaaءakum iyaahum wafahimuu cankum anaha qowlkm ban jucila lahum samcu yasmacuuna bihi ma اstajaabuu lakum lannaha laysat naطiqa walaysa kulu saamicin qowla mutayasira lahu aljawaabu canhu taas waxaa la mid ah alqurطbi o in tadcuuhum laa yasmacuu ducaaءakum wuxu uhi ay in tastagiiثuu bihim fi الnawaa'ib haddaad ka barida inay dhibaato idinka dulqaadaan laa yasmacu ducaakum lannaha jamaadaat laa tubsir walaa tasmac waayahay sheekh ibn cuthaymiinna wuxuu yihi waladiina tadcuuna min duunihi yashmalu ducaa almasala ducaa alcibaada min duunihina ay si wallah baa looga jeedaa walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday ducadiin iyo baryadiina maqli lahaayeenna idinma ajiibeen waayo dee waa jamaadaad haddii caqli xataa loo yeeli lahaa oo nolol la gelin lahaa maqal loo yeeli lahaa idinmay ajiibeen astajaabu lakum dalabkiinana may xaqiijiyeen licajzihim awood daradooda awgeed wa lama istajaabu lakum calaa kufrikum wa shirkikum liiimaanihim gaalnimada iyo shirkiga aada waddaan idinkama yeeleen waayo waa muuminiin wa ywma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabiuka mil khabiir yakfuruuna e yatabara'uuna wayajxaduun waa ka beri noqonayaan oo waa diidayaan shirkigiini raallina ku noqon maayaan waa masaladii aynu aayaddii hore kusoo aragnay taas alkhabiirna waa ism min asmaaء illaah macnihiisuna waa aladi yaclamu bawaطin اlumuur waa arrimaha guntooda iyo intooda qarsoonka og wey uu ka khaasaysan yahay caliim wجه dilaalة الlahi calى maqsuud الbab waxa weeye an اllaha jacala cajزa macbudaati min duni الlah daliila calى cadam istixqaaqiha lilcibaada macbuudaadka ilaahay sokade ay caabudayeen cajsigeeda iyo awood daradeeda ilaahay wuxuu ka dhigay daliil tusinaya inaanay cibaado xaqu lahayn oo caabudista la caabuday ay baطil tahay w anahu laa yastaxiquhaa ay alcibaadaةa ila man ila man itaصfa bصifaati الkamaal iyo cibaado inaanu xaq u lahayn mid ku sifoobay sifaat اlkamaal mooyaane walaa yatasifu bisifaati اlkamaali ila اllah sifaat اlkamaalna allah oo qura ayaa ku sifaysan wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعiin